alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira e, baabka boqol iyo siddeed iyo konton baabulisraaci biljanaaza wuxuu u baab yahay dedejinta janaasada lala degdegaayo oo la dedejinayo can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal asricuu biljanaaza janaasada la degdega oo dedejiya fain takun saalixatan fakhayrun tuqadimuunaha ilayh fain taku hadday tahay janaasadu saalixatan mid wanaagsan hadday tahay bimacnaa shakhsigaasi wanaagsan yahay fa khayrun tuqadimuunaha ilayh khayr baa u hormarinaysaan wain taku siwaa daalik haddii markaa aynay saalixo ahayna sidaa wax ka duwan ay ahaato ay noqoto midaan wanaagsanaynna fa sharun tadacuunahu can riqaabikum shar baa qoorihiinna ka dhigaysaan bimacnaa degtiinna ka dhigaysaan janaasadii marka la soo soo degta lama saaro qorbaa laga cabiray laakiin degtun baa loo jeeda muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim isku waafaqsan bukhaari iyo muslim isku waafaqay wa fii riwaayati limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay fa khayrun tuqadimuunaha calayh halka ilayhi ayaa riwaayadan kale calayhi ku bedeshay laba xaraf maa laysu bedelay fa khayrun khayr baa tuqadimuunaha aa hormarinaysaan janaasadan calayhi isagaa u hormarinaysaan ay cala marka ilayhina waxay sheegaysaa intihaa ilghaaya calayhina waxay sheegaysaa inuu khayrkii kaanahu inuu ku duldhacay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa janaasada in la dedejiyaan dib loo dhigin ayaa laga qaadanaya janaasada in la dedejiyaan dib loo dhigin baa laga qaadanaya marka sunnadu waa dedejinta saas aawadeed tukubidda dadka qaar ay la tukubaan waxay yidhaahdeen waa khilaafu sunna ahlucilmigu waxay yidhaahdeen in janaasada lala tukubaa waa khilaafu sunna ee waxay tahay in la dedejiyo jamaahiirta culammaduna waxay yidhahdeen dejintaasi waa sunne ha yeeshe bacdi baa qaba inay waajib tahay oo ibnu xasmi iyo cidda raacday qowlkiisaas cidda waafaqday waxay yidhaahdeen waa waajib waxay asricuu wa amar waalamru yaqtadii alwujuub amarkuna waajibin buu keensanaya marka wax ka sarfiya haddaan la helin iijaabka wax ka sarfiyana ma hayna bay yidhahdeen laakiin jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen waa sunna yidhahdeen ha yeeshee dee hab yani meydkii yacni dhibaysa ama waxa weeye keensanaysa inuu ama isku wax noqdo ama inuu markiisa markaa wax ka soo baxaan ama wax la mida waynan marka ayna noqon yacnii qaab markiisa marka waxa ziyaado oo tindhaaf wayna noqon laakiin waxa weeye marka in la degdego iyadoo meydka dee haddana loo turayo in la degdego waa ku suganta oo kasru cadmi lmayiti kasrihi xaya xadiis waxaa lagu soo wariyey culammada ay quweeyeen lafta meydka in la jabiyaa waxay ka dhigan tahay qofku isagoo nool in la jebiyo kalay ka dhigan tahay marka dee wixii markaa waxa weeye e, keensanaya dhib caynkaasoo kale a keensanaya lama samaynayo dedejinta saa keensanaysa laakiin dedejin marka waxa weeye maca rifqin ayaa loo jeeda sabab baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cilla ayuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waxau yidhi hadday saalixato wanaagsan tahayna khayr baa u hormarinaysaa marka khayrka waa inaan laga dibdhigayn ya haddii marka ay xun tahay oo ayna wanaagsanaynna wain takun siwaa dalika fa sharun tadacuunahu can riqaabikum shar baa degtiinna iyo qoortiina ka dhigaysaan marka kolleyba iska dedejiya marlayba haddii iyo haddiiba dedejiya waxyaalaha qaladada waxaa ka mid a ah meydka in aaskiisa la dibdhigo oo laga yaabo dad eh, debadda iska jira oo maqan in la yaha waa lala sugayaa tallagada iska rido ta noocaas waa arrin qalada ah. ya waa in markaa waxa meydku markuu dhinto waa in degdeg loo aasaa qof maqan baa lala sugayaa tallaagad lagu ridayaa ta noocaasi yacni waxa weeye qofkaasi wuxuu u qabanayaa ma jiro sidii sharcigu ahaydna waa la khilaafay waxa ugu badan uu samayn kari lahaa waxay tahay inuu u duceeyo ducadana isagoo maqan iyo isagoo joogaba ducadu u ducaynaya waa isku mid waa isku mid saas aawadee in la dibdhiga ma aha qof maqanna in lala suga maaha waayo waxay khilaafaysaa amarkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam asricuu biljanaaza janaasada la degdega marka degdeg in loo aaso waxay ka mid tahay israacii la amray bay soo gelis marka lasii sido in lala degdego iyo aaskiisa in la dedejiyo deg deg loo aaso labaduba waa soo gelaya labaduba waa soo gelaya ashaykhu alalbani raximah ullah wuxuu ku dardaarmay haddii aan dhinto qof ehelkayga oo maqan ilaa ay aastaan ha u sheegina haddaan dhinto buu yidhi qof ehelkayga ah oo maqan ilaa godka ay igu aastaan ha u sheegina marka ay aastaan dambi bu sheegay waxaan ka baqayaa buu ihi cawaatiftu inay shaqayso oo ila suga kadaa caynkan waxaase ay markaa timaadda ayaan ka baqayaa buu yidhi sidaas aawadeed qof maqan ha u sheegina marka ay aastaan dabeed u sheegay sidii baana la fuliyey wasiyadii waxaa loo sheegay markii uu sheikhu dhintay dabadeed wuxuu ku dardaarmay iyo waxyaalaha markii loo sheegaayo ibnu cuthaymiin baa loo sheegay asheikh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin dabeedna wuxu yidhi axya sunnata xayan wa sunnadii waa nooleeyey isagoo nool iyo isagoo dhintayba ya ila waa sunnadii weeyaan israacan la dedejinaayo janaasada oo deg dega loo aasay qaar baa la sheegayay markiisa markaa xawaalmeyd hadda burco wuxuu yaallay baa laygu lahaa saddex bilood buu tallaagada ku jiray saddex bilood ayuu tallaagada ku jiray nin askariya oo markiisa markaa loo haystay kiis markaa waxaan yani malagaroonka markiisa rasaas laga riday ayaa dad ku dhinteen dadna saddex askari baa loo xidhaa saddex askari markii loo xidhay ayaa muddadii dheeraatay dadka qaarkood baa dhaawacmay dabad baa la qabadsiiyey waxay noqotay maxkamad lama taagi karo waxay noqotay kuwaasa soo noqdaan yani warkooda gaasaa ku cadaado nin ka mida ayaa markaysa marka wa yani xanuun ku dhacay intii marka wa yani xanuunkiiba deed markiisa marka wa la yidhi wa xanunsan dhaktaralgeey markaas waa maadhar marka wana kiis baa loo haystaa dil ah lama geyn karo macaankii wixii baa baabi'iyey xanuunadii ku dhacay akhiiran markii dambe waa dhintay markuu dhintay waxay qoladiina yidhaahdeen markiisa marka anagii aasimayn qoladii reerkii waa waxay is yidhaahdeen kiiskii baa laydin qabsanayaa aasitaankii bay markiisa marka iyaguna ay diideen waxay ahayd xukuumaddu markaysa markaa wax kastaba arrinkaa hadhow ha lagu furdaamiye inay iyagu markaysaa amraano amarka markaysa marka waa lagu aaso amarka xukuumadda kiiskina waa kiis markaysaa khata ku dhacay adamaaragta askartii markaysa marka rasaastii ay garoon ka riday yani waxa weeyaan ayaa cidi ku dhimatay dhowr shaqsa inay dhex taallaa saddex bilood buu ku jiray markaysa marka tallagada xukuumaddiina aasi weyday reerkiina aasi waayey waxyaalaha noocaasoo kale qalad wey qofkani xaq buu leeyahay xaqaasina wax u waajibay aasida la aasayaa waa xaq u waajibo uu markaisaa leeyahay oo fardi kifaa'iya ummadda saaran ah haddii waxa weeye marka aan lagu qumin aan lagu kicin lagu dambaabayo marka waxa waxyaalaha noocaasoo kale a ah, kolley waa arrin qalada weeye sharcigana gef ku ah in la sameeyana marka aynay ahayn haddii xataa la isku haysto in maal muxbala dibdhiga maaha waayo meydkan isagu kiis ma yani hadda uma yaallo waxa weeye daartan adduunya waa ka faaruqay yacni gurigiisii godkiisii waa in la geeyaa dadkan marka adduunyada jooga waxay isku haystaan iyo waxa dhex yaalla iyo ruuxan markaysa marka waxaan yani haddii eh, magtiisu cidday raacayso ama wax la mida ama cidda yani marka waxaw ku baxay taas waxaweye dadkaa ka garnaqsan doonaa hadday caddaato caddaatay haddayna caddaanna ilahay baa ka garnaqi doonaa hadda maarata in loo dibdhigo taas ma waa in markaysa marka maydka deg deg loo aasaa xadiidka can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaala kana nabiyu sala allahu alay wasalam yaquul abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahdaa ida wudicat iljanaasatu faxtamalaha arijaalu calaa acnaaqihim haddii janaasada la dhigo oo faxtamalaha ay qaadaan alrijaalu raggu calaa acnaaqihim yacni qoortooda ay ku qaadaan qoorahooda ay ku qaadaan fain kaanat saalixatan hadday janaasadaasi tahay mid wanaagsan qaalat waxay tidhahdaa qadimuunii ihormariya hormariyo bimacnaa hore ii aasa hore ii geeya saasay tidhahdaa wa in kaanat hayra saalixa hadday ahaato midaan wanaagsanaynna qaalat waxay tidhaahdaa liahliha ehelkeeda waxay ku tidhahdaa yaa weylaha halaaggeedaay yacnii haadaa awaanuki faxdurii goortaadii weeyaane kaalay ayna tadhabuuna biha xaggaa qabadsiinaysaan xaggaa ula tegaysaan saasay tidhahdaa yasmacu sawtaha kullu shayin ila alinsaan codkeeda waxa maqlaaya shay kastaa maqlaya aadamiga mooyaane bimacnaa xayawaanaadka iyo yacni marka waa maqlaya noolayaasha kalea ah maqlaya shay kastaa maqlaya aadamiga mooyaane walow samica alinsaanu la saciq hadduu aadamigu maqli lahaana la saciqa waa suuxi lahaa ahlucilmi qaar waxay ku fasireen la saciqa ay lamaata waa dhiman lahaa bay culamada qaarkood ku fasireen socitaanka waa ka iman kartaa inay looba dhinto way dhici karta rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan eh, janaasadu inay hadalkan odhanaysaa ma xaqiiqatan bay markaysa marka uga hadlaysaa mise waa bilisaan ilxaal laakiin saxiix waxay tahay khilaaf waa soo arooriyeene waa inay markaysaa si cod ahaana uga hadlayso ay tahay bilisaan ilmaqaal odhaah inay uga hadlayso waxaana caddaynaya yasmacu sawtaha kullu shayin ila alinsaan waayo lisaanul xaalku sawt ma leh marka in cod ahaan ugu hadlaysa ay ku tusinaysa taasaa marka waxa weyaan yani caddaynaysa marka waxaa loo jeedaa hadal xaqiiqi ay ku hadlaysaa xadiiskana bukhaari baa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey qarinta markaa laynaga qariyey codkeeda dee faa'ida inoogu jirto yacni waxa weeye waxaa ka iman lahayd in marka waxa weeye dadkii ay argagaxaan in waxa weeye marka ay laba suuxaan qaarkood in weliba qofka markaysa marka qaraabadiisa aad iyo aad bay ugu weynaanaysaa qaar ceeb bay ku noqonaysaa markaasaa dabeedna markaysa marka uu ceeboobaya yacni waxa weeye waxa uu la kulmay marka waxa weeye raxmad baa ku sugan qarinta laynaga qariyey qarinta laynaga qariyey wakada cadaabulqabriga qarinta laynaga qariyana waa saasoo kale oo marka qofka cadaabulqabriga la cadaabayo dee codka ka yeedhaya iyo cab'adka ka baxaya dadka mooyaane cidda kale waa maqlaya insi iyo jinni mooyaane wax alla waxa kaleo dhan baa maqlayaan ilaa waqtiyada qaarkood ay dhacdo xooluhu inay didaan waxa ka baxayo daraaddeed argagax haddii markaa dadku ay maqli lahaayeen de ismay aaseen xabaalahana umay dhawaadeen ceebna waa ku noqon lahayd markii hore dadkii marka la aabbaha wixii ka baxayay ma maqlaysa yacni waxa weeye yacni waa yacni culays bay ku ahaan lahayd waxaa ka iman lahayd inaan markaa noloshu u dhadhanteen dad fara badan marka raxma min allah weeye qarinta lanaga qariyay ta kale waxa weeye dee muminiintii maxaa lagu sheegay heybkay rumaynayaan soo maa dee cadaabki wuxuu noqonaya kalmushaahad sidii wax la arkaayo oo kale haddii cadaabulqabriga markiisa marka cabaadkii qofka la maqlayo yani marka haddii la maqlayo saasaa marka ka iman baabka boqol iyo sagaaliyo konton baabu tacjiili qada'i dayni can ilmayit daynka in laga dedejiyo meydka hore looga bixiyo ayuu baabkani ku saabsan yahay iyo walmubaadarati ilaa tajhiizih iyo in loo degdego ilaa tajhiizihi diyaarinta meydka la diyaarinaayo in loo degdego oo hore loo diyaariyo ilaa an yamuuta faj'ah inuu si kedisa ah oo mowtu qafla ah ku dhinta mooyaane fa yutraku xataa yutayaqana mowtuh kaa ku dhintay mowtu qaflaha waa la daynayaa oo hore loo aasi maayo xataa yutayaqana mowtuh ilaa la hubsanayo geeridiisa oo waqtiyada qaarkood waxaa dhacda dadka qaar inay ku soo darriyaan xanuunno ay ku soo darriyaan uu kooma galo oo la moodo inuu dhintay xaqiiqaduna ay tahay inaanu dhiman marka ama kaa ha noqdo ama ku kaloo laga shakiyaba ha noqdee waa loo daynayaa kan yacni qaacido caamaa laga dhigay qofka markii hore iska ladnaayee mar keliya la yidhi waxa weye waa dhintay la yidhi inaan lagu degdegayn ee loo kaadinayo ilaa la hubsanayo ee haddii la hubsado geeridiisa in markaa isagana la dedejiyo bixasabihi way noqonaysa marka xataa yutayaqana mowtuhu waxaa laga fahmayaa marka hore inaan la yaqiinsan ee loo badiyey inuu dhintay qof kasta oo markaa aan la hubin inuu dhintayna in markiiba layska aasan maaha waa in loo kaadiyaa waa in la hubsadaa waa in markaysa markaa dhakhtarradu xaqiijiyaan inuu dhintay in kale marka taayada waa inu hubiyaan xadiiska sagaal boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo lix iyo konton can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nafsu lmu'mini mucallaqatun bidaynihi xataa yuqdaa canhu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam lmumini qofka muuminka naftiisu mucallaqatun bidaynihi waxay ku xidhan tahay daynkiisa ayay u xidhan tahay daynkiisay u xidhan tahay waa loo xabisaya xataa yuqdaa canhu ilaa deynkaa laga gudaayo naftiisu waa u xidhan tahay rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sha'niga deynku inuu weyn yahay buu tilmaamaya deynkana waxaa looga jeedaa wixii xuquuq aadmiya baa laga tilmaamaya deynka qofku dayn ahaan u qaato keliya ma ahee wixii xaqee lagu hoo dhan baa la mida ah. oo wax farqiga u dhaxeeyaan jirin xuquuqda khalqiga waa la adkeeyaa yukfaru lishahiidi kullu danbin ila addayn waatii xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ahaa ay ku soo aroortay ruuxa shahiidka ah dembi oo dhan waa loo dhaafa aan ka ahayn daynka bimacnaa daynka istisnaa munqatic uu iska noqonayaa ee qofka shahiidkaa ah dembi oo dhan waa loo dhaafaa laakiin daynka lagama dhaafo daynkana waxaa looga jeedaa xuquuqulkhalqi baa laga tilmaamaya waayo qaacid ahaan culammadu waxay yidhahdeen xuquuq ullahi mabniyatu cala alcafwi walmusaamaxa wa xuquuq alkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waltadyiiq xuquuqda ilaahay waxay ku dhisan tahay cafin iyo saamaxaad ayay ku dhisantahay ilahay waa cafow waa cafin badan yahay wa xuquuqu alkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waltadyiiq xuquuqda khalqiguna waxay ku dhisan tahay cidhiidhin iyo markaa adkayn ayay ku dhisan tahay waa sidaa looga reebay waxyaalihii laga dhaafaayey markaa ruuxa shahiidka ah xuquuqda khalqiga waa laga reebay xuquuqdii khalqiga saasaa looga reebay marka daynkii nafta waa loo xabisayaa hadday janno xataa mutaysato waa laga xabisayaayo jannadii markaa lama gelinayo axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay albaabka jannada in naftiisa lagu xabisayo naftiisa in lagu xidhayo qofkaa daynka lagu lahaa albaabka jannada ilaa daynka laga bixinaayo ilaa deynka laga bixinayo marka waxaa laga qaadanayaa deynka inaan la fudaydsan walow haba yaraadeen waxaa laga qaadanayaa in lagu dadaalo guditaanka deynka layska gudaayo layska bixinayana in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya waxyaalaha deymanka ah ee aynu sahlanno waxaa ka mid a meherada dumarka oo inaan markaa hore loo bixin ee layska daayo oo laga yaabo hadduu xataa xoolo badnaa isagaan bixin meherkiia baa laga yaabaa inuu ka dhinto iyagoo cimri dheer wada noolaa hadhow waxaa dhici karta inuu xabaasha ka soo qayliyo u yidhahda deynkii iga bixiya oo la yahay intaasu qof baa ku riya deynkii iga bixiya deynka u leeya iga bixiyana waa meherkii dumarkii u qabay ayaaba qaar ka yihiin amaba iyaga yihiin markaa saas aawadeed wixii dayna in layska gudo ayaa laga qaadanaya marka horena qaadashada deynka la qaadanayo aan la fudaydsan oo waxaan daruuri ahayn bay yacni markaa aynu u qaadannaa deymanka marka saas aawadeed in aad laysaga ilaaliyo ayaa laga qaadanaya ilaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu wakhtiyada qaarkood odhan jiray qofka deynka lagu leeyahay yacni ku tukada idinku anigu ku tukan maayen marka janaasada la keenu odhan jiray deyn ma lagu leeyahay haddii la yidhahdo deyn laguma laha waa ku tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhahdo deyn baa lagu leeyahay wuxuu odhan jiray salluu calaa saaxibikum yacni ku tukada idinku saaxiibkiin ku tukada nin saxaabiyaa la keenay markaasuu dayn ma lagu leeyahay markaasaa lagu yidhi laba diinaar baa lagu leeyahay hadda laba boqol ma aha laba kun ma aha yacni waxa waa laba diinaar baa lagu leeyahay markaasuu salluu calaa saaxibikum ku tukada idinku markaasaa nin saxaabi yidhi anaa ka bixina yaa rasuula allah markaas madaa qaaday haa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday kadib buu ninkii weydiiyo ma bixis markaasuu haa markaasu haddaa jidhkiisuu ka qaboobay kullu daalika waxay tilmaamaysaa adayga deynku adag yahay ayay tilmaamaysaa dadka deynta qaba oo deyn lagu leeyahay xoogaa waa kala duwan yihiin qaar deynka ku dambaabay ama meermeerinta qofkii ay meermeerinayeene dib u dhigayeen ku dambaabay iyo qaar dembi ka maran oo marka horena dembi aan ku qaadan mar labaadkana qofkii aan markaa meerimeerin qadaagiisana markaa niyaysnaa ruuxa caynkaasoo kale ah waxay culammada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa loo rajaynayaa inuu ilaahay ciddii markaa daynka lahayd ka raalli gelinayo uuna ka cafinayo raxmadda ilaahayna waa waasic ibnu callaan daliilfaarixiinka waa ku sheegaya wadaahirun ana man casaa bilistidaanati aw qasara fi alqadaa'i fadalika xaaluh ahlucilmi kalena waa sheegaan oo waa muuqataa buu idhi ciddii markaa daynqaadadka ku dambowday oo ku dambaabtay aw qasara fi lqadaa'i ama gudista daynka ay gudayaan taqsiir kala timi oo ka gaabisay xaalkiisu waa sidaasoo naftiisa waa loo xabisayaa oo maqaamkii ay geli lahayd baa looga xabisayaa wa waila faalmarjuwu min allaahi alcafwu canhu wa irdaa'u alkhusuum haddaanu labadaa midnaba aanu ahayn oo marka horena daynqaadadka aanu ku dembaabin mar labaadkana aanu taqsiir la imanin dayn iska bixinta oo uuba waayo mucsir uu ahaa amaba waxa weeye daynka ayaaba wakhti lahaayo wakhtigiisa aan gaarin xaalka caynkaasa waxaa ilaahay laga rajaynayaa inuu cafinaayo khusuumtana ka raalli gelinayo yacnii taas ayaa markaa laga rajaynaya marka noocan marka waxa weeye la yimi istaqsiirka ama cisyaanka ayaa marka waxa weeye waciidku ku sii saabsanaanaya marka laga hadlayo inuu waxa weeye matli la yimi iyo deynkii u meermeeriyeyna hadduu markaa xilli lahaa oo deynkiiba wuxuu u qaatay wakhti wuu muddaysnaa muddadii ka hor inuu bixiyaa laazimku aha way fiican tahay laakiin laazimku aha laakiin dayn wakhti lahaayo wakhtigiisii la gaadhay amaba wakhti aan lahayne markaa waxa weeye qofkii lahaa uu doonayo kuleeya daynkaygii isii oo isagoo helaya uu dib dhigay ka noocaasi waa nooca matliga uu ku dembaabayo matlulghaniyi dulmun ya xadiiskii waata ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka ghaniga ah ee xoolaha markaa leh ee xoolihii haysta wuxuu iskaga bixiyo haystaa meermeerinta qofkii uu meermeeriyo deynkiisii hore u siin waayaa waa dulmi xadiiskalna waxaa ku soo aroortay layulwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah kii maalka lahaa ee maalkii helaayey ee iska bixin karaayey deynka ee meermeerinta isaguna uu meermeeriyaa yuxillu cirdahu wa cuquubatahu waxay bannaynaysaa cirdigiisa in wax laga sheego laga cawdo iyo wa cuquubatahu ciqaabtiisana waa bannaynaysaa in waxaweeye loo xabisoo loo xidho oo inta lagu dacweeyo dabeedna la xidho waa nooc cuquubo ah labadaba waa xalaalaynaysaa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam marka taa deynku saas yadaa weeye marka in lagu dadaalo sidii laysaga bixin lahaa aad iyo aad bay muhim u tahay xadiidka sagaal boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo toddobiyo konton wa can xusayn ibni waxwaxin radia allaahu canhu ana talxata bna albaraa'i marid saxaabiga la yidhaahdo dalxata bna albaraa ayaa xanuunsaday fa ataahu nabiyu sala allahu alayh wasalam yacuuduh markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u yimi dalxata bna albaraa yacuuduhu xaaluu soo booqanayo oo xanuunka ka soo booqanayo booqashada markuu qofku caafimaad qabo waxaa la ziyaaro isagoo caafimaad qabo haddii lasoo booqdo ziyaaraa la yidhahdaa isagoo xanuunsanaya haddii xanuunka laga soo booqdana ciyaadaa la yidhahdaa ciyaadaa la yidhahdaa yacuuduhu xaalu soo booqanaya oo xanuun ka soo booqanaya fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innii anigu laa uraa u malayn maayo talxata talxa ila qad xadasa fiihi almowt geeridii inay ku soo darriday mooye wax kale u malayn maayo daatadii geerida lagama tilmaamayo waxaa loo jeedaa asbaabtii geerida iyo muqadimaadkeedii inay ku soo degeen mooye wax kale u malayn maayo marka min baabi xadfi lmudaaf weeyo muqadimaatuhu wa asbaabuhu bay u dhacaysa fa aadinuunii bihi isoo ogeysiiya bihi ay bimowtihi geeridiisa isoo ogeysiiya iyaduna waa min baabi xadfi lmudaf bimowtihi mowt baa la qadaraya wacajiluu bihi yacni dedejiya markaa aaskiisana dedejiya fa innahu laa yenbagii uma habboona lijiifati muslimin qof muslima yacni maydkiisu uma habboona an tuxbasa in la xabiso bayna dahraanay ahlih ehelkiisa dhexdooda in lagu xabiso oo loo daayo oo hore loo aasi waayaa mid u habboon maaha in la dedejiyaa u munaasiba rawaaha abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey laakiin xadiiska sanadkiisa dacfa ku sugan saas aawadeed baa sheekh albani uu daciifiyey waxaana ku jiray laba majhuul baa ku jira fii bacdi alaxyaan sheikhu wuxuu sa arooriyaa axaadiis dacfi ku sugan yahay laakiin waafaqsan axaadiista kale oo nawcan maa ayuu istiinaas u keenaa marka in la dedejiyo aan loo kaadinin dee axaadiista horeba waa laga qaadanaya xadiiska asricu biljanaaza janaazada in la dedejiyo aynu baabka hore ku soo aragnay baab gaarana u guntay baabulisraaci biljanaaza ayaa inoo tilmaamayey waxaanu ku keenay yani marka waxa laba xadiis ayuu ku keenay axaadiistaa kaleba dedejintii aynu ku aragnay ayuu xadiiskanna tilmaamaya hadduu sugnaado waxaa laga qaadan lahaa Eh, qofka isagaan dhiman in la odhan karo yacni markaa geerida asbaabteedii baa inay ku soo degtay aan u malaynaya misaa la odhan karo yacni lasii sheegi karo markaa ka hor yacni waxa weeyaan ah, calaamaadka muuqdun baa laga tilmaamayaa waxaana laga cabiray danni laa uraa uraa marka hamsada la godo waxay noqotaa male ay la adunnu yacni markaa malaa laga tilmaamaya baabka boqol iyo lixdan baabu cinda alqabr wuxuu u baab yahay waanada xabaasha agteeda wax lagu waaniyo xadiiska sagaal boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo siddeed iyo kontoneh can caliyin radia allaahu canhu qaala kunna fii janaasatin fii baqiici algharqad cali bn abi taalib waxau yidhi kunnaa waxaannu ahayn fii janaazatin janaazo ayaanu ku sugnayn yacnii maceeda aanu ahayn fii baqiici algharqad baqiicii marka waxa weye xabaalihii baqiic geedka qarqad la yidhaha wuu ka bixi jiro saasaa loogu nisbeeyey yacni baqiicii marka waxa weeye qarqadka lahaa geedka qarqadka lahaa ayaanu markaa ku sugnayn buuli fa ataanaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa noo yimi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa noo yimi fa qacada nebigu waa fadhiistay calayhi asalaatu wassalaam wa qacadnaa xawlah annaguna agtiisa ayaannu fadhiisannay hareerihiisaannu fadhiisannay wa macahu miqsara waxaa nebiga calayhi asalaatu wassalaam la jirkiisa ahaatay mikhsaratun bakoorad ba ahaatay yacni ul yacni madaxa ka soo qoollaaban bakoorad ba ahaatay fa nakasa madaxa ayuu hoos u foololiyey nebigu calayhi asalaatu wassalaam wa jacala wuxuu gudagalay yankutu inuu ku qodayo oo markaa ku mudayo bimikhsaratihi bakooradiisii dhulka inuu sidaa ugu mudayo oo bimacnaa waxaweye sidii wax yacni ku faadhayo oo kale uma qaala dabeedna wuxuu ihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam maa minkum min axadin ilaa waqad kutiba maqcaduhu min annaar maa minkum min axadin qof idinkama mid ahaa ilaa waqad kutiba in la qoray mooyaane maqcaduhu meeshuu fadhiisanaya in la qoray min annaari xaaluu meeshuu fadhiisanaya ay naarta ka mid tahay iyo wa maqcaduhu meeshuu fadhiisanayo min aljannati yacnii jannada markaa xaalay ka mid tahay meeshuu fadhiisanaya yacni ma jiro ruux idinka midii in la qoray mooyaane meeshuu jannada ka gelaayo ama ka fadhiisanayo ama meeshuu naarta ka fadhiisanayo fa qaaluu yaa rasuul allah waxay yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow sala allahu alayhi wasalam afalaa nattakilu calaa kitaabina ma tala saarannaa kitaabka kitaabkayagii ma tala saarannaa oo camalka ma iska daynaa yacni waxaa naloo qoray khayr iyo shar yacni janno iyo naar meeshaannu gelayno wixii naloo qoray ma iska tala saarannaa fa qaala wuxuu uhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah icmaluu camal fala fakullun dhammaantiin muyasarun waa loo fudaydinayaa limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray baa loo fudaydinayaa oo loo sahlayaa wadakara tamaama alxadiis wuxuu sheegay xadiidka dhammaadkiisi ayuu sheegay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu ku tusinayaa in xabaasha agteeda wax laga waanin karo oo wacdi lagu samayn karo ama dadka aakhira la xasuusin karo iyadoo xabaasha dusheedii la joogo maydkii la aasay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xabaasha marka agteedii buu marka ka waaninayaa sidaan ku sheegaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xabaasha agteedii in la fadhiisan karo fa aataana rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam faqacada waqacadna xawlah yacni nebiguna waa fadhiistay saxaabadiina waa ag fadhiisteen markaasuu deedna nebigu wax u sheegayaa nebigu markaasuu wax u sheegaya calayhi salaatu wasalaam marka mawcido iyo waano xabaasha agteeda in laga samayn karo ayaa laga qaadanaya laakiin ma aha inay joogto laga dhigaayo waayo dadkii badnaayee la aasayey wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam joogto kama yeelinoo mar walba miduu dadka wacdin jiray ma ahayn ee waxay ahayd fii bacdi alaxyaan wakhtiyada qaarkood inuu wacdin jiray intuu ka tegaayay aan wacdinayna waa jirtay oo iyadaaba badnayd marka sidaas aawadeed in joogto laga dhigo raatib inay tahay ma fiicna sida sunnada waafaqsani waxay noqonaysaa in wakhtiyada qaarkood la sameeyo inay markaa fiican tahay ayaa laga qaadanaya sababi hadday keensato oo markaa waxa weeye dadkii markaa tasaahulkii iyo waxyaalahaasi ay badan yihiin ama mukhaalafaad dee ay dhacayaan oo xabaalaha agtooda mukhaalafo laga samaynayo waxyaala sharciga khilaafsanna taasi waxay noqonaysaa iyadu mid laasimay noqonaysa haddii waxa weeye meeshii eh, wax munkara laga sameeyo munkarkaa la reebo man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbih yacni markaa saasaa markaa laga qaadanaya laakiin haddii aan marka waxaweyn xaajo gaari ayna keensanin xaalka caynkaasa ayay markaa noqonaysaa awqaadda qaarkood in mawcidada in la sameeyo ay fiican tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qadarkii in la sugaayo shay weliba inuu qoran yahay wax kastoo dhici doona oo lasii qoray oo lasii qadaray ayaa xadiisku tusinayaa sida adilo kalo badanba ay kuu tusinayso saxaabada qaarkood waxay nebiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam kitaabka iyaga ma tala saarannaa oo camalka ma iska daynaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maya camal fala icmaluu fa fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala mid walba waxa loo sahlayaa loo fudaydinaya wixii loo abuuray dadka qaarkood waxaa loo abuuray naar iyo camalka ahlu naarku ay samaynayaan dadka qaarkoodna waxaa loo abuuray janno iyo camalka ahlujanno ay samaynayaan iyo waxa jannada lagu gelaayo waatuu allah yidhi walaqad dara'na lijahannama kafiira min aljinni waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha waxaan u abuurnay jahannamo daraaddeed waxaan u abuurnay in badanoo insigiiyo jinka ka midaannu jahannamo u abuurna dee jahannamo haddii loo abuuray camalka jahannamo lagu gelayana waa loo abuuray haddama aragtaa xadiiskanna waa dheeraa waxaanuu sii tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam kii ahlu sacaada ah fa yuyasaru lahu camalu ahli asacaada dadka liibaanaya kii ka mid ahaaday camalka marka waxaweyaan yacni saciidka lagu noqonaayo ee ahlu sacaadada ayaa loo sahlaa loo fudaydiyaa kii marka waxa weeye shaqaawada iyo u ehelkaana camalka ahlu naarka ayaa loo sahlaa loo fudaydiyaa marka saas aawadeed camalka layska dayn maayo oo qadarku ma keensanaayo in acmaasha layska dhaafo marka ma keensanayo yacni waxa weeye sharcigiiyo amarkana waxaa layna amray inaan markaa waxaweye sharciga ku camalfalloola nimaaduna qadarkana ictiqaadinno ee maaha qadarkii markaa miduu keensanayo in laga tegaayo camalkii ma keensanayo camalkii ma keensanayo qofkuna ma oga waxa loo abuuray ma jannaa loo abuuray ma naar baa loo abuuray kama warqabo camalka wanaagsan miyaa loo abuuray mise camalka xun baa loo abuurayna ma kala garanaayo ilaa uu sameeyo markuu camalka sameeyo ayuu wuxuu garanayaa camalkan in loo qadaray oo muqadar ahaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni halka dadka qaarkood ay iska fadhiisanayaan oo camalkii iska daynayaan dabeedna ay niyeysanayaan in markaa loo qadaray waxa xun inay la yimaadaan ila kama warqabaan waxa loo qadaray loo qoraye maxaa u diiday inay niyeystaan waxa wanaagsan in loo qadaray inay niyeystaan oo rajeeyaan maxaa u diiday dabeedna la yimaadaan camalka wanaagsan ay la yimaadaan camalka wanaagsan ay la yimaadaan baabka boqol iyo koob iyo lixdan baabuducaa'i lilmeyti bacda dafnih ducada meydka loo ducaynaayuu u baab yahay bacda dafnihi aaskiisii dabadeed ama duugitaankii la duugay dabadeed ducada loo duceeyo ayuu u baab yahay waalqucuudi cinda qabrihi saaca iyo xabaashiisa in la dul fadhiisto saacad la dul fadhiisto qadar markaa wakhti ah in la dul fadhiisto liducaa'i lahu loo dul fadhiisto duca loo ducaynaayo iyo walistikfaari dembi dhaaf ilaahay looga baryayo iyo walqiraa'ati akhrin qur'aan loo akhrinayo loo dul fadhiisto ayuu u baab yahay xadiidka sagaal boqol iyo saddex iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo sagaal iyo konton can abi camrin waqiila abu cabdillaahi waqiila abu leyla cuhmaana bni cafaana radia allaahu canh abi camar waxaa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhaahdaa kunyadiisa abu cabdilaahina waa la yidhi abu leylana waa la yidhi waa cuhmaan ibnu cafaan baa loo jeedaa waxaa jira yacni saxaabo kunyooyin mutacadida lahaa ama marka waxa weeye culamo iyo mashaayiikh kunyooyinkoodu mid keliya aynay ahayn ee laba kunyo ama saddex kunyo lahaa ayaa jiray hadda waa laysku qabtay laakiin waxaa dhici karta intaba inuu lahaa laakiin mid sii ahayd oo abi camar ay sii caan ahayd oo cuhmaan ibnu cafaan ah wuxuu abu daawuud ka soo wariyey qaala inuu yidhi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray idaa faraqa min dafni lmayit markuu ka faaruqo aaska uu meydka aasayo ama duugayo markuu ka faaruqo waqafa calayhi mid xabaasha isdultaaguu ahaa wa qaala wuxuu odhan jiray nebigu calayhi asalaatu wassalaam istakfiruu liakhiikum ilaahay dembi dhaaf uga barya walaalkiin istakfiruu ilaahay kufraan iyo dembi dhaaf uga barya liakhiikum walaalkiin wasaluu lahu tahbiita ilaahayna u weydiiyo uga barya atahbiita sugis ilaahay sugo oo kalaamka xaqa ah ku sugo fa innahu alaana yus'al maxaa yeelay hadda ayaa la weydiinayaa oo malaa'igta ay weydiinaysaa su'aalihii man rabbuka wamaa diinuka waman nebiyuka su'aalihii bay weydiinayaan oo imtixaankii bay ka qaadayaan rawahu abu daawuuda xadiiska abu daawuud baa soo wariyey waana xadiis xasana weeye xadiidkan waxaa laga qaadanaya maydka marka la aaso in in yar la dul joogi karo ayaa laga qaadanaya waqafa calayhi baa xadiidku sheegaya markuu dhammeeyey aaskii ay dhammeeyo oo marka uu ka faaruqo aaskii maydka la aasayey waa isdul taagi jiray dabeedna wuxuu ku odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku odhan jiray walaalkiin ilaahay dembidhaaf uga barya in ilaahay hadalka xaqa ah ku sugana ilaahay u weydiiye haddaa la su'aalaya yani malaa'igtii baa weydiinaysa su'aalihii qabriga masaa'il alqabri su'aalihii xabaashay hadda weydiinayaan marka in ilaahay sugo ilahay uga barya yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli althaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira waxaa laga qaadanayaa xaaladda meydka in loo duceeyaa inay sunno taha laga qaadanaya inay sunno tahay meydka in loo duceeyaa ayaa laga qaadanaya waxyaalaha loogu ducaynayana waa duco ilaahay dembi dhaaf looga baryaayo iyo kalaamka xaqa in ilaahay ku sugo iyo wax la macnaa yacni ducada wakhtigan loo ducaynayana waxaa sunnaha qof waliba gaarkiisa inuu ugu duceeyo nebigu ma samaynin duco jamaaci ah inuu xaaladdaa ku duceeyo oo uu yidhaahdo anaa ducaynaya aamiin idhaha ee iyagoo amro uu yidhi mid walowba ilaahay dembidhaaf uga bari ilaahayna kalaamka xaqa inuu ku sugo u weydiiyo nebigu saasuu yidhi muxuu u samayn waayey markayse markaa inuu isagu intuu duceeyo dadkana uu yidhahdo aamiin dhaha yacni sunnadu inay tahay in cala sabiili ifraad qof waliba ugu duceeyo ayaa laga qaadanaya sunnadu inay saa tahay marka sidaynu caadada ka dhigannay oo dadku hadda ay aad u isticmaalaan oo caada aynu ka dhigannay oo miyay wadaadkii ducaynaya mar walba laleeyihi yacni saasii sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ma waafaqsana qof waliba gaarkiisa inuugu duceeyo ayaa sunnadu tahay bal ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen duca jamaaciya in lagu duceeyaa waa bidco marka waxa weeye xabaasha meydka lagu aaso in duca jamaaciyo aamin laysu odhanaayo lagu duceeyaa ahlucilmiga qaarkood waxaabay yidhahdeen waa bidco waayo marnaba nebigu ma samayn bay yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam tuu amrayna waxay ahayd inuu markaa yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tasbiita marka in sunnada lasoo nooleeyo ayaa markaa habboon dadka qaarkood de eh, yani marka waxa weeye ducadii aad ku masuugtaa bay u qaadanayaan haddaad markiisa marka waxaan u ducayn weydo ay ku dhow yihiinba inay wax tirsadaan qaarkood marka in eh, yani sunnadan la faafiyo oo markiisa marka waxaa dadka yani markaa la baro oo la yidhaahdo qof waliba gaarkiisa ha u duceeyo yani sida waxa loogu ducaynayana dadka loo sheego ayay markaysa marka u habboontahay qofkuna markuu ducaynaayo markiisa niyadii usoo xaadiriyo oo markiisa markaa ikhlaas fi ducaa ula yimaado ducada wakhtigan lagu ducaynayana waxaa laga qaadanaya meydka in loo gaar yeelayo duca caamo oo markiisa marka waxaan yani sidii salaadda janaasada yani meydkii khayrkiiba loo ducaynaayey inaynay noqonayn ruuxa markaa la duugayey ama la aasayey isaga ayaa si gaara loogu ducaynaya wakhtiganna ducada aad buu ugu baahan yahay aad iyo aad ayuu markaa ugu baahan yahay marka in wakhti yar eh, la dul joogo waqafa calayhi waa laga qaadanaya waayo intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kelmadda odhanayay waa dul joogay laakiin wakhti dheer ma ahayn inta uu hadalkan odhanayaana waa wakhti yar oo de gaaban ya iyo inta markaysaga isagu uu ducaynayo xadiiska sagaal boqoliyo afariyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqoliyo lixdan wa can bni alcaas radia allaahu canhu qaala ida dafantumuunii fa aqiimuu xawla qabrii qadra maa tunxaru jazuur camr bnu caas waxau yidhi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi idaa dafantumuunii haddaa i aastaan yacnii iduugtaan duugtaan i xabaashaan fa aqiimuu ku sugnaada xawla qabrii xabaashayda agteeda waxaa ku sugnaataan qadra maa tunxalu jazuur inta neef geela laga qalaayo xabaashayda ku dul sugnaada wa yuqasamu lagana qaybinayo laxmuha hilibkeedana laga qaybinayo xataa asta'nisa bikum ilaa aan idin weheshanayo wa aclama aan ogaanayo maada uraajicu bihi rusula rabbii maxaan ugu celinayaa oo ugu jawaab celinayaa rasuullada ilaahay malaa'igta ilaahay soo dirtay maxaan ugu jawaab celinayaa ilaa aan ka ogaanayo rawaahu muslim muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey waqad sabaqa bituulih xadiiskuna waa soo hormaray bituulihi dherarkiisa xaalu ku sugan yahi soo hormaray calaa kulli xaal waxay ka qaataan ahlulcilmiga qaarkood inay jaa'istoo bannaan tahay insaan la sameeyaa culammadu ma yidhaahdaan waa bidco oo saxaabadu ficilkay sameeyeen inay bidco ku sheegaan waa ka gaabsadaan waxay yidhaahdaan waa shay jaa'isa yacni weeye waayo asaxaabtii kale iyo taabiciintii wax ku inkiray ma hayno in marka waxa weeye la bidceeyo oo la yidhaahdo bidco weeyaanna yacni ansab ma aha marka waxa weeye sidii sunnada nebiga ahayd calayhi salaatu wasalaam see horeynu soo marray weeyaan laakiin wakhtigan dheer ee lagu dul sugnaanayo ee neefgeela inta laga gowracayo oo laga qalayo oo hilibkiisa laga qaybinayo taas yadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ficil ahaanna uguma dul sugnaan xabaasha qowl ahaan iyo odh ahaanna ma odhan ku dul sugnaada markaa sida sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay in la raaco ayaa awlow fiican ha yeeshee sida saxaabiga uu sameeyeyna waxay yidhaahdeen yani waxaweyaan marka xaraj kuma sugna waxay iska noqonaysaa mid iska bannaan bay markaa noqonaysa wakhtiga lagu dul sugan yahay xabaashana in loo duceeyo weeye waana dhici kartaa xabaalde in lagu dul sugnaado duca loo ducaynaayo in lagu dul sugnaado waa suuroobi kartaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray qof dumaroo xabaal dul joogta ayuu soo maray qofkaa dumari way barooranaysay xabaashana waa ku dul sugnayd dabeedna markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku waaniyey inay baroorta iska dayso ayuu ku waaniyey dabeedna nebiga may garanayn calayhi salaatu wasalaam waxay tii ilayka canni iga tag waxa igu dhacay kuguma dhicine iga tag bay ku tidhi nebigu waa iskaga tegay calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye macnaha qucuudka ay dul joogtay ama joogitaanka xabasha ay dul joogtay ama dul fadhiday yacni kuma inkirin laakiin baroortu ku inkiray baroorta ayuu markaa ku inkiray marka taas ayuu ku inkiray masaladan ku saabsan ziyaarada dumarku ay xabaalaha booqdaan waa masale kaloo khaas ah oo kolley markaa culammadu isku khilaafsan yihiin adilada mawduuca ku soo aroortayna xoogaa ay kala duwan tahay oo marka waxa weeye kolley dumarka inay xabaalaha markaa booqdaan ama inay markaa janaasada raacaan ashyaada noocaasa ah, iyaga markaa sunno ma aha waa soo marray inay karaahiyo tahay wa karaahati itibaaci nisa'i iljanaa'iz marka itibaaca haddii marka ay saa tahayna ziyaaradana saas si la-eg iyaduna waa karaahiyo inay dumarku xabaalaha markaas ziyaartaan masalada maynaan sheegin baan filayaa marka calaa kulli xaal dumarka waxawey mid loo sunneeyo ma aha inay xabaalaha markaa booqdaan mid loo sunneeyo ma aha waxay tahay markaa mid aan markaa u fiicnayn axaadiista qaarna waaba diidaysaa oo dembi inay tahay oo lacnad baabay sheegaysaa lacana rasuul lahi sala allahu alay slm zaa'iraati alqubuur waalmutakhidiina calayha almasaajida waasuruj yacni marka axaadiista qaarkood waxaabay tilmaamaysaa dembi marka inay tahay dumarku inay booqdaan inkastoo culamada qaarkood ay ku xambaaraan marka waxaweye shay dembiya ah, ay marka weheliso ama tabaruj ama markaa niyaaxa iyo baroor iyo wax la mida ashyaada ay ku xambaaraan calaa kulli xaal yacni in yar in xabaashi la dul joogo intaana loo duceeyo waa fiican tahay dhibina kuma sugnaan marka ducada iyo istikfaarka iyo sugitaanka ilaahay hadalka xaqa ku sugo ayaa lagu ducaynaya qaala shaaficiyu raximah ullah shaafici wuxuu yidhi wayustaxabu an yuqra'a cindahu shayun min alqur'aan waxaa la jeclaysanayaa maydka xabaashu ku aasan yahay agteeda in lagu akhriyo shayun min alqur'aani qadar qur'aana wain khatamuu alqur'aana kullahu hadduu qur'aanka o dhan markaa ku khatimana xabaasha agteeda kaana xasanan mid wanaagsan bay noqonaysa alimaamu nawowi halkan wuxuu u tiiriyey shaafici inuu yidhi waa mustaxab in qur'aan lagu dul akhriyo oo xabaasha agteeda lagu akhriyo waa mustaxab inuu sidaa yidhi ayuu ka soo naqliyey shaaficina waxaa ka caan ahaa inuu qabay inaan qur-aanku saas aawadeed madhabka sida macruufka ka ahi waa in marka ay qabaan inaan qur-aanku gaadhayn amwaadda dhimatay ibnu kasiir isagoo shaaficiyulmadhaba suuratu najmi markuu fasiraayo aayadda wa an laysa lilinsaani ila maa saca wuxuu odhanayaa min huna istanbada ashaaficiyu aayaddan xaggeeduu ka istinbaaday shaafici inaan qur'aanku gaadhaynin amwaadda oo yacni ducada iyo sadaqaddu waa gaadhayaan bilijmaac qur'aankuna markaysa markaa inuu gaadhayo nas looma hayo hadal macniisu saa yahay baabkanna waa baabu lqurubaat waa baab cibaadaad iyo qurubaad ku saabsan baabka qurubaadkana waxaa lagu gaabsadaa tawqiifoo nusuustu waxay ku soo aroortaa lagu gaabsadaa walaa yutasarafu fiihi bianwaaci alaqyisati waalaaraa loogumana tasarufo noocyada qiyaasyada iyo ra'yada mid loogu tasarufaya ma aha hadal noocaasuu odhanaya alimaamu nawowi nafsuhu wuxuu ku sheegayaa minhaajka mashhuurku inuu yahay madhabka mashhuurkiisu ama sida ka caanka ahi inaan qur-aanku amwaadda gaadhin ayuu ku sheegayaa minhaajka ku sheegaya minhaaj aalibiin saasuu ku tilmaamaya saas aawadeed sheekh albaani wuxuu odhanayaa shaki weyn baa igaga sugan sugnaanshaha hadalkaasi shaafici ka sugan yahay laa adri ayna qaala dalika ashaaficiyu raximah allahu tacaala wa fii hubuutii canhu shakun kabiirun cindii kayfa laa wamadhabuhu ana alqiraa'ata laa yasilu ihdaa'u hawaabiha ila almowta dabeedna wuxuu sheegay yani culamada ka soo naqlisay qaar ka mida sida ibnu kaiir iyo ayuu tilmaamay markaasuu haddana wuxuu yidhi waqad ashaara shaykhu lislaam ibnu taymiya ilaa cadami hubuuti dalika can alimaam ashaaficiy biqowlihi fi liqtida laa yuxfadu can ashaaficiyi nafsihi fii hadihi mas'alata kalaam yani shaafici laftiisa wax hadala mas'aladan loogama hayo hadal cad mid laga hayo shaafici maaha waxaa odhanaya ibnu taymiya wadalika lianna dalika kana cindahu bidca wa qaala maalikun maa calimna axada facala dalik imaam maalikna wuxuu yidhi cid sidaas samaysay ma ogin oo qofka marka la aaso xabaashiisa in wax lagu dul akhriyo cid samaysay ma ogin maalik baa odhanaya faculima ana alsaxaabata waltaabiciina maa kaanuu yafcaluuna dalik marka waxaa la ogaadoo la gartay inaan saxaabadiiyo taabiciintu aynay samayn jirin saasaa la gartay sidaas ayaa la gartay haddaba marka waxaa weeye imaamu nawowi nafsuhu kitaabkiisa la yidhahdo almajmuuc sharxu lmuhadab ou nawowi qoray wuxuu sheegayaa hadalkan hadda shaafici uu tiiriyey inay asxaabtu leeyihiin ee shaafici laftiisa aanu lahayn asxaabu shaaficiyi ayaa wax saa yidhi marka cidda tidhi waa markaysaa culammadii shaaficiyi cid ka mida ama asxaabtii shaafici cid ka mida hadalkan tidhi laakiin isaga nafsuhu ma odhan oo kama sugnaa waxyaalaha caankaa waxaa ka mid a in la yidhaahdo cabdullaahi bnu cumar baa ku dardaarmay in suuratulbaqara lagu dul akhriyo xabaashiisa laakiin qisada noocaasa waa la soo wariyey laakiin ma sugna waa daciifoo sanadkeedu ma asixin shay daciifana lama ictimaadi karo marka saxaabiga kama sugna inuu ku dardaarmay suuratulbaqara in xabaashiisa lagu akhriyo miday ka sugantay maaha dadkii faraha badnaayee dhimanaayey wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam marnaba nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aan inuu ku dul akhriyey lama soo naqlin asxaabtiina lagama soo rarin inuu ku dul akhriyana lama soo naqlin qur-aanku inuu gaadhayana daliil gaara uma hayno waa jirtaa mashaayikhda qaarkood iyo culammada qaarkood inay yidhaahdeen qiyaasan ashyaada soo aroortaan uga qiyaas qaadanaynaa bacdu ahlicilmi inay yidhaahdeen waa jirtaa laakiin dee qiyaaskaas waa nooc ijtihaada qiyaasku weeye culammo kaleoo iyagu la mida amaba ka waaweyn baan qiyaaskaas markaa aan samaynin oo aan uga qiyaas qaadan yani sadaqadii iyo ducadii iyo markaa deynkii laga bixinayey iyo udxadii markaysaga laga udxaysanayey iyo ashyaada la midka ah aan uga qiyaas qaadan asalkuna wuxuu yahay amwaadda waxa gaadhaaya wixii daliil ku soo arooruunbaa ka hadhaya cumuumaadka soo arooray o an laysa lilinsaani ila maa sacaa wa anna sacyahu sawfa yuraa marka camalka wixii markaa soo arooray daliil waa laga soo reebayaa waa la laysku waafaqsan yahay sadaqadda iyo ducadu inay gaadhayso ciddii markaa loo bixiyo ducadana loogu duceeyo ee muslim ah inay gaadhayso waa bilijmaac waa la laysku waafaqsan yahay ashyaa kaleo nusuustii adilada ku soo aroortayna waa jirtaa oo markayse markaa in ay anfacayso meydka adilo loo hayo adilo loo hayo hadday tahay xajka laga xajinaayo haddaanu soo xajin oo fariidadii xajka lagu leeyahay hadday tahay waxa weeye soonka laga soomaayo man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuh yacni marka waxa weeye qofkii markaa soon lagu lahaa faral ah in markaa uu ka soomayo qofka qariibkiisa ahee u dhowi uu ka soomaayo waa taasi waa jirtaa marka laga soomayana waa marka yacni soonkii uu awoodi karaayay inuu markaa soomo oo aanu markaa soomin xaalka caynkaas yani maalan ramadaantii oo kale u xanuunsanaya qofku maalan rukhsadii baa markaysa markaa la kulantay rukhsadii buu haystay noocii markaa ka quustay noloshana ma ahaynee markaa islahaa waxa weeye hadda dib kama awoodi kartidna isma lahayne wuxuu rajaynayay inuu ka ladnaado oo dib ka qalleeyo kadibna waxa weeye markaa xanuunkii waxaabu noqday inuu u dhintay kama kicin wakhti uu qalleeyo ma awoodin kaasoo kale waxba ma saara oo ka dhacaysa siday markaa ahlucilmigu sheegaan calaa kulli xaal wixii ay soo aroortay adilada ku soo aroortay deynka laga bixinayaa ka mida wixii ay adilada ku soo aroortay o dhan waxa la odhanayaa waa siday ugu soo aroortay laakiin shaygii kale aynay daliil ku soo aroorin yacni markaa laguma tegayo laba masalaana jira mid waa qur-aan loo akhrinayo oo hawaabkiisa iyo ajarkiisa loo hadiyeynayo midna waxa weeye waa xabaashiyoo lagu dul akhrinayo axbaasha in lagu dul akhriyo maxaa looga jeedaa sawaabka in loo hadiyeynayo waa looga jeedi karaa qiraa'ada markaysaa maqalkeeda inuu ku intifaaco meesha marka qur-aanka lagu akhriyo barakada ku soo degta iyo yacni taas markaa in laga eegayana way noqon kartaa oo waxaweeye culammada markaa laba mas'alo ay labadaba sideeda uga hadlaan weeye calaa kulli xaal sunnada nebiga maadaama aynay ka mid ahayn in xabaashii qur-aan laga dul akhriyaa waxaanu leenahay yacni sida saxani waa inaan qur-aan lagu dul akhriyin waa in meydka uun loo duceeyaa oo taas markaa lagu kaaftoomaa ducada loo ducaynaayo wallahu aclam baabka boqol iyo labiyo lixdan baabu sadaqati can ilmayit waadducaa'i lahu sadaqadda meydka laga bixinaya laga sadaqadaysanayu u baab yahay iyo waadducaa'i lahu ducada loo ducaynaayo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waaladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waladiina kuwii jaauu yimi min bacdihim saxaabada dabadood yimi yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa annaga noo dembi dhaaf waliikhwaanina walaaladayadana u dembi dhaaf waliikhwaanina walaaladayadana u dembi dhaaf aladiina kuwaasoo sabaquuna biliimaan iimaanka nagala hormaray u hortayo mu'miniin ahaa ilaahu kuwaasna u dembi dhaaf mu'miniintii iimaanka nooga horraysayna ilaahu u dembi dhaaf marka dee meydku maadaama uu soo gelaayo mu'miniinta iimaanka ugu horraysay uu soo gelaayo sidaasuu markaa u keenay marka waa ixsaan qofku uu samaynaayo naftiisiina ixsaan bay u tahay oo dee sawaab iyo ajar buu ka helayaa shafaacada iyo ducada walaalihiisa kale muslimkaana waa anfacayaa waa u ducaynayaa waa u ducaynayaa ta kale fadliga wuxuu u qirayaa ciddii iimaanka uga horraysay ciddii iimaanka uga horreysayna fadligooda ayuu qirayaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ummadda aakhirkeedu haddii kuwii ka horreeyey nacdalo dee waxa weeye waa khatar weeye waa in markaa ahlu iimaankii iimaanka uga horreeyey waa in loo duceeya asaalatanna aayaddu waxay ku saabsanayd saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ciddii ka dambaysay ku saabsanayd waayo labada aayadoo ka horreeya waxay ku saabsan yihiin muhaajiriinta iyo ansaarta markii muhaajiriinta iyo ansaarta la soo sheegay waladiina tabawa'u addaara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu yacnii aayaddaas iyo aayaddii ka horraysay kadib baa la yidhi waladiina jaa'uu min bacdihim ay bacda almuhaajiriin waalansaar yacnii ciddii timi muhaajiriintaa iyo ansaartaa dabadood yimi maxay yagu yeelayaan yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan haddaa sheikhu xaguu ka deliishaday hadday ku saabsanay ciddii saxaabada ka dambaysay wuxuu ka deliishanayaa maadaama ducadan taabiciintiioo keliya aynay ku ducaynayn ee ilaa yowmi alqiyaama ahluliimaanku ay ku ducaynayaan rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan mu'miniintoo dhammi ay ku ducaynayaan saxaabadii ka dambaysay ilaa yowmi alqiyaama aakhiru mu'min inta nafta laga qabanayo lagu simo inta ka horrayso o dhan ay ku ducaynayaan mu'minka ugu dambeeya nafta laga qabanaayo inta ka horrayso dhan ay ku ducaynayaan dee kuwii iimaanka uga dheereeyey waxaa soo gelaya tabaqo kastoo inaga horraysay baa soo gelaya oo markaynu ku ducayno cid alle ciddii ahlu iimaana inaga horraysay waa soo gelayaan ilaa lafdiga waa lafdi saalix u suubamaya yacni waxaway saxaabo kuma gaar aha weli saxaabati lama odhan welilmuhaajiriin walansaar lama odhan waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan marka waxay soo geli karaan dadka dambe markay ku ducaynayaan kuwii iimaanka uga dheereeyey loo ducaynayay soo gelayaan oo lafdiga cumuumkiisa ayay iska soo gelayaan bihada alictibaar buu deliishaday xadiiska sagaal boqoliyo shan iyo konton can caaishata radia allahu canha ana rajulan qaala lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam caaisha waxaa bukhaari iyo muslim ka wariyeen ana qaala lilnabiyi sala allahu alayh wasalam wuu ku yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam ina ummii iftulitat nafsuha ninbaa ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ina ummii hooyaday uftulitat waxaa la dhufsaday oo si mowtu qafla a loo qabtay nafsuha nafteedii nafsu waxay noqonaysaa naa'ib faacil bay noqonaysaa uftulitat waxaa la dhufsaday oo nafteeda si kadisa a loo qabtay nafsuha nafteedii wa uraaha waxaan u malaynayaa hamsadu waa godantoo danni bay noqonaysa ayadunnuha wa uraaha waxaan u malaynayaa low takallamat hadday hadli lahayd tasaddaqat inay wax sadaqadaysan lahayd baan u malaynayaa yacnii hadday awoodi lahayd inay hadasho yacnii inay wax sadaqadaysan lahayd ama sadaqad ku dardaarmi lahayd ayaan u malaynayaa buuri fa hal lahaa ajrun in tasaddaqtu canha wax ajara ma ku leedahay haddaan ka sadaqadaysto sadaqad ka bixiyo qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam nacam haa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ninkan nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam hadalkan weydiiyey wuxuu ahaa sacd bnu cubaadah sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay oo saxiixa wuxuu ahaa sacd bnu cubaad uu ahaa marka waxa weeye wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyaday si muutuqaflaa bay u dhimatay oo nafteeda si kadisa abaa loo qabtay waxaanan u malaynayaa haddii ay awoodi kari lahayd inay dardaaranto ama hadasho inay sadaqad baxsan lahayd ama ku dardaarmi lahayd marka haddaan anigu ka bixiyo ma anfacaysaa oo ajar ma ugu sugnaanaya nebiguna haa buu ku yidhi qaala nacam marka waxaa laga qaadanayaa sadaqaddu meydka inay anfacayso ayaa laga qaadanaya culammaduna waxay ku soo naqliyeenba ijmaac inay sadaqadu maydka loo bixiyo inay anfacayso waxay ku soo rareen ijmaac culammadu isku waafaqsan bay soo rareen weliba may kala farqin cidda u baxsanaysa ma ubadkiisiiba mise waa cid kale may kala saarin culammo dambe ayaa markaa waxay yidhaahdeen haddii ijmaacaasi sugan yahay waa sida ijmacu ku sugan yahay haddaan ijmaacu sugnayn sida markaa soo degdegaysaa waa in ubadku hadday u bixiyaan ay anfacayso way axaadiista mawduuca ku soo aroortay waxay ku saabsanayd biha ubadka waxaan filaya sidaa waxaa cabirayay shawkaani albaanina waa ku raacaan filaya laakiin culammadii hore wax kala saaray ma ogin waxaanay ku soo naqliyeen ijmaac si guud inay anfacayso ta kale waxa weeye waxyaalo kale oo shabah kulaa jiro oo markaysaga aan loo shardinin ubadkii sida daynkii laga bixinaayo qofkan daynka ka bixinaya nooc sadaqaa unbay uga tahay isagu markaa inuu tabarucayo oo marka waxa weeye dayn uu ka gudaayo dee ninkii waxa weeye labada diinaar ballan qaadayeyba ubadkiisii ma ahayn nebiguna ubad uma shardinin waxaan la ysku waafaqsan yahay daynka ciddii ka bixisaaba inay ka gudayso cidaan ubadkiisii ahayn hadday ka bixiyaanna dee nooc sadaqa ay isaga tahay marka waxa weeyaan uu ugu tabarrucaayo wy marka sida saxiixa waxay tahay inaan farqi kale lahayn cidda sadaqadda u bixinaysaa inay tahay ubadkiisii inaynay ahayn wax markaa farqiya ma kale leh mid walba waa anfacaysaa meydkii waa anfacaysaa sadaqada loo bixiya waayahay ee suurada markaa su-aashu ku saabsanayd yacni miday ku gaar tahay ma aha haddii waxaweeye kadiso qofka naftiisa loo qabtiiyo haddaan loo qaban mar layba sadaqadda laga bixiyaa waa anfacaysaa qofkii hadduu dardaarmi karaayo haddaanu dardaarmi karayn mar layba waa anfacaysaa sadaqadda laga bixiyaa xadiiska sagaal boqol iyo lix iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo labiyo lixdan wa can abi hurayrata radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal idaa maata alinsaanu inqataca camaluh rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idaa maata alinsaanu aadamiga hadduu dhinto inqataca camaluhu camalkiisu waa go'aa ila min halaa saddex khasle xaggii inay ka ahaato mooyaane saddex arrin baan camalkoodu go'ayn sadaqatin jaariya ka beddelo waa beddelun mufasal min mujmal ay ilaa min sadaqatin jaariya sadaqa jaariya oo u qafa mooyaane aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaca mooyaane aw waladin saalixin yadcuu lahu ama ilmo wanaagsanoo u soo duceeye mooyaane rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa horta xadiiskan lafdigiisa waxaa kutubaha qaarkood ugu dhacay idaa maata ibnu aadam waa mashhuur culamo badan baa usoo naqlaysa oo markaa ibnu xajar ka mid yahay kutubo badan baa marka culamo badan hata xufaad ah ayaa u soo naqliyey ibnu aadam usuusha xadiiska soo warisayna asalada lagu soo wariyeyna marnaba ibnu aadam kuma iman ama alinsaan ama alcabdi baa ku yimi marka xadiisku siduu ku saxan yahay waa sida uu inoo qoran weeye alcabduna waa soo aroortay addoonku markuu dhinto ma farqaa udhexeeya alinsaan iyo ibnu aadam dee haa farqaa dhexeeyo alinsaan waa ka caamnimo badantahay ibnu aadam alinsaan marka la yidhaahdo aadam iyo xawaana waa soo gelayaan ya aadam iyo xawaana ah waa soo gelayaan marka cid kasta oo aadami ah yacni waxa weeye addoon kasta ayaa markaa soo gelaya sida riwaayada kaleba alcabdi u sheegaysa camalkiisu waa go'ayaa saddex iyagu markaa waxa weeye uu sababay oo sababtooda lahaa waa u soconayaan saddexdaa uu sababay waa maxay waa sadaqadii jaariga ahayd waqafkii oo kale weeye waqafkaa waxaa soo gelaya sadaqadaa jaariga ah masjiduu dhisay baa soo gelaya ceeluu qaday baa soo gelaya dhaam uu sameeyaa soo gelaya yacni markaa kutubuu waqfaa soo gelaya musxafuu waqfaa soo gelaya guryo waqafa uu sameeyaa soo gelaya wax kastaoo dadku ku intifaacayaan oo uu sameeyo oo aasaartiisiiyo raadadkoodii lagu sii intifaacayo oo waqaf ah ayaa soo gelaya beeraha la waqfaayo wahaakada waa sadaqa jaariya waa wax u soconaya waxyaalaha markaa sadaqadana waxaa ugu sii khayr badan biyaha oo marka saxaabada qaarkood nebiga ay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam maxaan u sadaqadaysto maxaa ugu fiican sacad inuu ahaa baaban filayaa wuxuu ku yidhi marka biyo biyaa ugu fadli badan marka biyuhu marka aad bay u fadli badan yihiin haddii ceel loo waqfo kale ama meel dhaama loo sameeyo waqaf looga dhigo yacni waxaweye kullu daalika waxay yihiin waxa waxaweye shay nafcigeedu aad iyo aada u weyn yihin cid kastoo ka cabta yacni waxaweyaan hadday xoolo tahay hadday shimbiro tahay hadday markaysa markaa dad tahay ajar baa uga soo noqonaya ajar ayay uga soo noqonaya masaajiddaa lagu tukanayaana sadaqa jaariya ka mid yihiin yacni inta lagu tukanaya lagu intifaacaya ajarkaasi waa u soconaya sadaqada jaariyada waqafkeenu sheegnay laakiin waxyaalaha kale waqafka aan ahayn sida wasiyada uu cid u dardaarmay oo kale lafteed waa soo gelaysaa waa sadaqadaasay noqonaysa marka ilaaba ilaa sadaqoo dhan baa markaysa markaa qofkii ka anfacaysa hadday waqaf tahay waa nooca dee ugu sii fiican haddaynu waqaf ahayna sadaqada kale markaysa marka uu qofku bixiyaa waxay noqonaysaa walow haba noqoto markaysa midu ku dardaarmay waxay noqonaysaa mid anfacaysay noqonaysa cilmi lagu intifaaco waa cilmi sharciyo dadku ay ku intifaacaan ha ahaato kutubo uu qoray ama ha ahaato ciduu cilmiga baray ama ha u ahaato markaysa markaa cilmi yacni waxa weeyaan ka faafay oo markaysa markaa waxaan yani fataawihiisii iyo yacni duruustiisii duubnayd iyo yacni markaa sudud kastaba ha ku faafo dariiqo kastabe eh, waxa markaa uga soconaya ajar ayagoo aw cilmin yuntafacu bihi weliba marka waxaweye sida loo sii kala rarayo cilmigaas mar walba sawaabkiisu waa labanlaabmaya waa labanlaabmaya ilaa uu gaadho heer aan la tasawurayn intuu gaadhayo oo sawaabkiisu aad iyo aad ay u badnaanayso aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsan u soo duceeya yacni ubadkii haddii markaa cid u soo ducayso iyagana waa anfacaysa waxa markaa waalidka ka anfacaya weladkiisa kuma gaarho keliya ducada haddaa ducada maxaa loo soo gaar yeela ducadana qof kastoo muslima u duceeya waa anfacays hadday caynkaa tahay maxaa loo soo gaar yeelay culammadu waxay dhahan waxaa loo soo gaar yeelay nafciga ducadu siduu u weyn yahay una sahlan tahay haa una sahlan tahay taasaa loo soo khaas yeela ee waxa markaa waxaweyan ka anfacaya waalidka waladkiisa duco waa ka badan tahay laakiin nafcigeedu inuu weyn yahay sahlan tahay baana loo soo khaas yeelo loo soo gaar yeela taasaa loo soo khaas hadduu sadaqad ka bixiyo waa anfacaysa bale camalkiisa markaysa markaa ee dhici karta in la mida inuu yeesho hadduu marka horena doonaayo ilmo saalixa ah inuu noqdo wanaagsan markii dambena kula dadaalay yacni siduu wax u baraayo siduu u tarbiyaynayo siduu ugu dadaalayo yacni waxa weeye khayrka uu la yimaado in la mida markaysaa loo qorayaa waalidka loo qoraya waalidka loo qoray saas aawadee xadiiska ibnu maaja maxaa ku yimi aw waladan tarakahu waxaa ka mid a waxyaalaha markaa meydkii anfacaya ilmo uu ka tegey baa ka mid a markaa saas aaweed bay culammadu yidhahdeen xasanaadka uu sameeyo in la mida waalidkiina markaa u sugnaanaysa hadduu niyada iyo dee ku dadaalka mid walba la yimaado haddii laha waalidkii waxa loo sadaqadaysto dadku ma wada awoodaan sadaqad laakiin ducadii qof waliba waa kari karaa nafcigeeduna iyaduu weyn yahay yaa waxaa laga yaabaa sadaqadda inay ka nafci badan tahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska abi daawuudka wuxuu sheegay ninbaa derajo sare loo qaadaa buu buuhi jannada ku jiraa markaasuyaa ilaahayow tani xaggay iiga timi markaasaa lagu yahay biistikfaari waladika lak waxay kaaga timi ilmo ubadkaaga ka midoo ilaahay dembidhaaf kaaga beriyey bay derajadani kaaga timi xadiiskaas waa xadiis saabita abu daawuud baana sunankiisa ku soo wariyey baabka baabu sanaai annaasi cala almeyt ammaanta dadku ammaanaan meydka ayuu u baab yahay can anasin radia allaahu canhu qaala maruu bijanaasatin faasnaw calayha khayra anas waxau yidhi maruu bijanaasatin janaasay la soo mareen yacnii nebiga agtiisa calayhi asalaatu wassalaam fa asnaw calayha khayra dadkii waxay ku ammaaneen khayr bay ku ammaaneen janaasada bimacnaa qofkaa dhintay ee la sido bay khayr ku ammaaneen oo khayr ku sheegeen faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi wajabat waa waajibtay suma maruu biukhraa dabeedna waxay la soo mareen mid kalay la soo mareen janaase labaad fa asnaw calayha shara fa asnaw calayha waxay ku sheegeen sharan shar bay ku sheegeen asanaaga waxaa loo isticmaalaa marka la itlaaqo waxay ku dhacdaa sheegista cid khayr lagu sheegaayo lagu ammaanayo laakiin marka la qaydo waxay noqonaysaa mujaradu dikri bay noqonaysa yaa shar bay ku sheegeen bay noqonaysaa fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa markana nebigu wuxuu yihi wajabat waa waajibtay faqaala cumar bnu lkhadaab cumar bnu khadaab wuxuu yidhi maa wajabat maxaa waajibay qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam haada asnaytum calayhi khayra kan waxaa ku ammaanteen khayr fawajabat lahu ljanna janna dabeed u waajibtay wa haada asnaytum calayhi shara kanna waxaa ku ammaanteen bimacnaa ku sheegteen sharan shar baa ku sheegteen fawajabat lahu nnaar isagana naar baa u waajibtay kaa khayrka ku ammaanteenna jannaa u waajibtay kaa sharka ku sheegteenna naar baa u waajibtay antum shuhadaa'u fi alard idinku markhaatiyadii ilaahay baa tihiin fi lardi arlada gudaheeda xaala ku sugan tihiin markhaatiyadii ilaahay ayaa tihiin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waayahay bal xadiiska labaadna isla macnahaasuu ku saabsan yahay marka isagana bal aan ku darno xadiiska sagaal boqoliyo siddeed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo afar iyo lixdan wa can abilaswadi qaala qadimtu almadiina wuxuu idhi madiinaan imi abilaswad baa odhanayaa fajalastu ilaa cumar bn alkhaaabi radia allaahu canhu waxaan u fadhiistay waxaan la fadhiistay cumar bnu khadaab baan markaysaga la fadhiistay fa marat bihim janaaza janaasaa martay janaaza ayaa soo martay yacnaa ciddiisi dee lama sheeginayo iyaduunbaa hadda la sheegay waa lala soo maray uuna dee markaa kaannahu iyadoo ay iskeed u soo martay yacni waa la sidun baa loo jeeda famarat waxaa soo martay bihim cumar bnu khataab iyo ciddii la joogtay waxaa soo martay janaasatun janaasa soo martay yacni lala soo maray fa uhniya calaa saaxibiha khayraa waxaa lagu ammaanay ciddii janaasadaas markaa lahaydee bimacnaa qofkii meydka ahaa ee dhintay khayran khayr baa lagu ammaanay fa qaala cumaru cumar wuxuu uhi wajabat waa waajibtay suma mura biukhraa deedna mid kala lala soo maray fa uniya calaa saaxibiha khayraa iyadana waxa weye waxaa lagu ammaanay qofkii u saaxiibka ahaa yacni meydkii khayran khayr baa lagu ammaanay waa mid labaad fa qaala cumaru cumar wuxu uhi wajabat waa waajibtay suma mura biaalisa dabeedna mid saddexaad baa lala soo maray fa usniya calaa saaxibiha shara meydkii la siday waxaa lagu sheegay sharan shar baa lagu sheegay waxay u eg tahay eh, jaarka iyo majruurka in laga dhigay yacnii naayib faacilkii laga dhigay sida fiicnaydna waxay tahay in shar laga dhigo markiisa markaa eh, naaib faacilka laga dhigo oo iyadoo mafcuulu bihigu joogo jaarka majruurka iyo ashyaada kale lagama dhigo sida haalibka ah waa min xaysu alghaalib naaib faacilka lagama dhigo laakiin way jirtaa yacni walow haalib yayn ahaan shawaahidna waa leeda faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi wajabat waa waajibtay qaala abulaswadi abulaswad wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi wamaa wajabat ya amiira almu'miniin maxaa waajibay muuminiinta kii markaa amiirka uu ahaayow qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi kama qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam siduu nebigu yidhi si la mida ayaan idhi ayumaa muslimin muslim kastoo shahida lahu ay u markhaati kacaan arbacatun afar u markhaati kacaan bikhayrin khayr ugu markhaati kacaan adkhalahu allahu aljanna allah wuxuu geliyaa jannada ayuu geliyaa haddii afar qof ay u markhaati kacaan allah jannaduu gelinaya faqulnaa waxaanu nidhi waalaasatun saddex kay u markhaati kacaan ka warran qaala waalaasatun saddex hadday u markhaati kacaanna jannada ayuu allah gelinayaa faqulnaa waxaanu nidhi wasnaani laba kay u markhaati kacaan ka warran oo khayr ugu markhaati kacaan khayr ugu markhaati furaan qaala waxau idhi wasnaani laba kay u markhaati kacaanna jannaduu geliya summa lam nas'alhu can ilwaaxidi intaa dabadeed midkii maanu weydiin qof keliya kuu markhaati kaco kama nus'alim rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey baabkani wuxuu ku saabsan yahay ammaanta meydka la ammaano iyo ciddii markaa u markhaati kacdee khayr ku ammaantaa inay markaa waxa weeye qofkii la yidhi wixii lagu sheego khayr iyo sharba ayaa u waajibaya hadday janno tahay iyo hadday naar tahayba marka xukunkani macaan baa mise saxaabadu ku gaaryahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xukunkani saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam buu ku khaas yahay mid markaa caama ummadda marka ciddii markhaati kacdaaba ama qof khayr ku sheegta ama shar ku sheegtaba mid ay anfacayso ma aha ee cidda uu nebigu la khitaabayay waxay ahaayeen asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaanay ahaayeen dad markaa cilmigooda iyo cadaaladooda iyo taqwadooda iyo waxay sheegayaan siday see hubsanayaan kullu daalika ay fiican tahay antum shuhadaau ullaahi fi lardi markuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagu la khitaabaayoo sheegay mu odhan ummaddoo dhan marka ilaa yowmi alqiyaama ee waxa uu ku yidhi antum shuhadaau ullaahi fi lardi markaa saxaabada nebigaay ku gaartay culamada qaar yidhaahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maye cid kale haddii la haleeshiinaayo ciddii saxaabada la mida waa saxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam shabbahaysa xagga cilmigooda iyo cadaaladooda iyo taqwadooda kala mida ayaa la haleeshiin karaa laakiin culammadu waxay isla oggol yihiin dadka waxa weeye aan markaa yacni cadaaladda iyo kalsoonida marka aan lahayn shahaadana munaasib u ahayn ila shahaada laga cabiraya dadka qaarna shahaadada waa la aqbalaa qaarna shahaadada lama aqbalo shahaadadu waa khayru maqbuula in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu faasiq war idiin keeno iska hubsada marka shahaadadu marka hore maqbuula ma aha dadaan shahaadadooda maqbuulo marka hore ahayn oo warkooda layska hubsanaayo hadday markaysaa markaa shilin ka markhaati kacaan aan waxba markaysagaa yacni lagu dhisaynin maaha waxa weeye arrinkan weynna in shahaadadiisu ku sugnaanayso oo ay maqbuulo noqonayso cindallaahi noqon mayso ee ciddii cilmigii saxaabada iyo caddaaladoodii iyo taqwadoodii iyo allakabaqoodii oo kale ku sugan ciddii khayr ay u markhaati furaan ama shar ay ugu markhaati furaan waxay noqonaysaa way u sugnaanaysa yacanii waxa weeyaan inay tacaddudaan waa u sugnaanaysa shahaadadaasina goortay dee wax anfacaysaa waa markay waaqaca waafaqdo laakiin haddaynay waaqacaba waafaqsanayn de waxay u taraysaa ma jirto yaa dadka qaarkood waxyaalay caadaysteen waxaa ka mida inay markaa xadiiskan oo kale markay maqleen bay waxay is yidhaahdeen qofku wuxuu doonaba ha ahaadee haddii uun la yidhaahdo saasuu ahaa waa ku jannu ku helaya markaasay dabeedna isweydiinayan odhan war maxaa ka tidhaahdeen khayr nin wanaagsan buu ahaa khayr buu lahaa caynkanuu ahaa waxay isleeyihiin markaysa markaa waxaan sidaa ha lagu socodsiiyo jannada ha iska galo hadda siday sheegayaan markaysa waaqiciba ma aho maba waafaqsanaba ta noocaasi waxba u tari mayso waxba u tari mayso cidda sheegaysana been bay ku noqonaysaa inay been sheegayaan ya kadibka iyo beentaasna miday waxaweeye markaa qofku ku gudbayo ma aha waxaa dhici karta qof wanaagsan dadka qaarkood iyagu sidooda inay u necab yihiin dabeedna markaysa markaa ay marka xumaan ka sheegaan xumaan ka sheegaan calaa kulli xaal shahaadada qofka anfacaysa waa shahaado waaqica waafaqday wakhtiyada qaarkoodna nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood yacni hadalkay ka yidhaahdaan waa raddin jiray oo markay yidhahaan fulaan shahiid fulaan shahiid markii dambe waxay nin ku yidhaahdeen fulaan shahiid kuwii hore waa ka aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo waxay ahayd mid waaqici waafaqday markii dambey markaysaa nin kale ku yidhahdeen fulaan shahiid markaasuu kalla innii ra'aytuu fi nnaari min burdatin hallaha ya yacni waxa weeye shahiid ma aha waxaan ku arkay isagoo naarta ku sugan oo macawisu marka waxa weeye ka dhabbiyo ka siibay khaniimadii iyo furkii oo aan markaa weli qaybtii hareerin oon la qaybinin isagoo sababteeda lagu cadaabayo naarta la geliya baan arkay shahiid maaha xadiiskuna bukhaarigu ku sugan yahy marka waxa weeye markay waaqaca waafaqdana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa daynaya markay khilaaftana waxa weeye waa radinayey marka calaa kulli xaal yani waxa weeye sida yani saxiixa ah yani waxaa laga tilmaamayaa cidda ahlulkhayrkaee wanaagsani hadday uga markhaati kacaan saxaabadii nebiga hadday uga markhaati kacaan ay ku sheegaan akara min waaxidin ay markaa ku sheegaan xadiisku waa tilmaamaya wakadaa ciddii markaa la mid a ah hadyigoodii iyo tariiqadoodii iyo cilmigoodii iyo cadaaladdoodii iyo taqwadoodii oo shahaado cilmi ku dhisan ay uga markhaati kacaan inuu markiisa markaa sidaa yahay isaguna wuxuu noqonayaa siday ku sheegeen khayr iyo sharba inay u sugnaanayso ayuu noqonayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk